رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى باب فضل الصلاة على الميت وما يرجى له بكثرة الجمع wuxuu baabu yahay fadlu salaati salaada fadligeeda cala almayiti meydka korkiisa lagu tukado iyo wamaa yurja lahu waxa loo rajaynayo bikasrati aljamci jamaacada badnaanteeda sababteed yacnii dadka ku tukanaya mar kastoy bataan badnidaasi waxa loogu rajaynayo imaamka waxaan u jeedaa meydka tiradaa badanee ku tukanaysa waxa loogu rajaynayo ee kheyr iyo iyo wanaag ah meydka in lagu tukado oo e, salaada janaasada lagu tukado waa soo sheegnay waa ka soo hadallay dad aan lagu tukanaynin waa soo sheegnay baabkan wuxuu kaga hadlayaa marka fadiilada ay leedahay salaadaas salaada janaasada iyo mar kastoo jamaacadu sii badato inuu fadliga iyo Eh, waxa maydka uu ka helayo ay rajadeedu sii badanta can abi hurayrata radi allahu tacala canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi waalih wasalam rasuulku wuxuu yidhi man shahida ruuxii xaadira aljanaasata janaasada xaadira xataa yusalliya calayha ilaa uu kaga ama xataa yusallaa calayha ilaa lagaga falahu waxa u sugnaaday qiraatun baa usugnaaday qayb ajr ah qiraadku asalkiisa waxaa la yidhaahdaa dirhamka marka la yaryareeyo qaybihiisa qayb ka mida ah qiraat la yidhaahdaa qaraariitna waa lagu jamciya waa sida maalan hadda shilinku uu ugu qaybsamo qaybsamoo kale marka qiraadku waa gabal ama waa qayb ka mida dirhamka asalkiisu saasuu ah kadibna waxaa loo isticmaala qayb kasta oo shay ka mida ayaa qiraad la dhahaa xataa yusalliya calayhi ilaa uu ku tukado ruuxii janaasada la jooga falahu waxaa u sugnaaday qiraatun gabal iyo qayb weyn oo ajir ah waman shahidahaa ruuxii xaadira janaasada xataa tudfana ilaa laga aaso falahu waxaa u sugnaaday qiraataani laba qaybood oo ajir ah laba qaybood oo waaweyn qiila waxaa la yidhi oo nebiga la weydiiyey sal ly wasalam wamalqiraataani labada qiraat maxay yihiin qaala wuxuu idhi waa milu ljabalayni laba buurood wax la mid ah alcadiimayni oo waaweyn labadii buuroodee waaweyn ee wax la mid ah ayaa la yidhaahdaa qiraataynka muttafaqun calayh xadiidka riwaayaadkiisa qaar ka mid a ah sii caddaynayee qiiraadkii halkii baa wuxuu leegyahay buurta uxud marka ajir buurta uxud leeg ayaad heli haddaad uun salaada ka qayb gasho haddaad aaska raacdo oo inta laga aasayo aad ka qayb gashood la joogtana intii oo kalead helaysa marka laba buuroodoo waaweyn ayib wali axmed muttafaqun calayhi waliaxmeda wa muslim waxaa u sugnaaday xataa tuudaca ilaa laga dejiyo fi laxdi ilaa luxudka laga dejiyo riwaayador maxay tidhi yani qiraadka labaad xadeed ku helaysaa riwaayada hore waxay tidhi ilaa laga aaso oo daahirkeeda waxaa laga fahmayaa ilaa carada lagu shubo laakiin riwaayadan dambe ama lafdigan dambaa sii caddeeyo aaska waxaa laga wadaa ilaa laxudka laga geliyo haddii laxudka markii la geliyo aad ka soo tagto oodan carradii iyo kurogiddii iyo aadan sii joogin bimacnaa inaad ajirkii dambe labadii ajirba inaad helayso bay caddaynaysaa lafdigan dambe xataa tuudaca fi laxdi badala tudfan kelimada tudfan badelkeeda axmed iyo muslim waxay ku wariyeen tuudaca wa fiihi waxaa ku sugan buu idhi daliilun daliil baa ku sugan wa fiihi daliilu fadiilati laxdi laxudku inuu ka fadli badan yahay cala shaqi jeexitaanka ayaa daliil ugu sugan yahay bimacnaa waataan horey u sheegnayo qabriga marka la qodo meesha meydka la dhigayo laba qaab baa loo sameeyaa xabaalbilaash baa la yidhahdaa qaybta hore ee la qodo meesha meydka la dhigayo marka haddii qabriga dhexdiisa laga jeexo waa sidan hadda nairobi iyo meelahan la sameeyo qabriga dhexdiisa haddii laga jeexo markaa shaqi baa la yidhaahdaa haddiise qabriga xaggiisa horoo qiblada xigta laga sameeyo oo halkaa god hoose looga sii sameeyo markaa laxud baa la laxdi baa la dhahaa markaa waana sida inta badan ay soomaalidu isticmaasho waay deegaamadan soomaalidu degto dhan gaarisa hadda markaad gaadho luxudkaasaa laga isticmaalaa laxdigaa laga isticmaalaa macnaha marka laxdiga oo xagga qiblada in yacni qoditaan inta lagu sii sameeyo halkaas iyo in dhexda laga jeexo qabriga waxaa fadli badan laxdigaa fadli badan saasuu kutusi xadiidku macnaha oo laga qaadan bule xadiis khaasaa ku soo aroortay oo inuu laxudku ka fadli badan yahay jeexidda dhexda laga jeexayo laakiin labaduba ay bannaanta ayb xadiidkani marka wuxuu tilmaamayaa salaada oo laga qaybgalo meydka iyo ruuxa muslimka oo lagu tukado ajir weyn bay leedahay ajirkaasi dad aad u fara badan baa dayacaya oo nasiibxumada jirtaiyo dadku sidayna khayrkii iyo eh, ajirki iyo hawaabka iyo sida loo nacay looga hijrooday isagoo masaajidka jooga ayaa la iclaaminayaa janaasa taalla inuu ku tukado xataa qaadan mayso saddex daqiiqo afar daqiiqo waa iska baxaya war ajir weynoo buurta u laeg oo laba daqiiqo saddex daqiiqa kugu soo galaya miyaa la beerdareeyaa laakiin hadda waxa weeye macnihii baama dadka dhacsanaynba ayib waana subaxmo wey wacan malik bni hubayrata qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llaahi sal allahu calayhi waalihi wasalam rasuulku wuxuu yidhi maa min mu'minin mu'min ma jiro oo yabuutu dhimanaya oo fa yusallii ay ku tukanayaan calayhi korkiisa ummatun ummad oo min almuslimiina muslimiinta ka mida umma waa koox ka mida ay ku tukanayaan kuwaasoo yabluquuna gaadhaya an yakuunuu inay yihiin alaaata sufuufin saddex saf inay yihiin gaadhay ilaa hadduu jira mu'minka noocaasa hufira waa loo dhaafi lahu isaga ayb mu'min dhimanaya oo koox muslimiina ay ku tukanayaan oo saddex saf gaadhaya ma jiro ilaa hadduu jiro waa loo dembi dhaafa ayb fa kaana wuxuu ahaa maalik ibnu hubayrata waa ninka xadiiska warinaye yataxaraa mid ku dadaala ayuu ahaa idaa goortii qalla ay yaraadaan ahluljanaasati dadka janaasada ku tukanaya markay yaraadaan wuxuu ahaa mid ku dadaala an yajcalahum inuu ka dhigo alaaata sufuufin saddex saf hataa tiradu hadday yaraaddo wuxuu isku dayi jiray inuu saddex saf ka dhigo macnaa safafku sida safafka salaadoo kaleeto inay buuxsamaan oo kani buuxsamooo kadibna ku Eh, mxuu ahaay labaad la bilaabo kaa markuu ku saddexaad la bilaabo sidaasoo kale maaha yacni xataa dadku haba iska yaraadeene saddex saf oo isdaba taagan buu ka dhigi jiray ayib rawa alhamsatu baa warisay xadiidka isaga ila nasaa'iyo nasaa'i mooye xadiidka xaakim baa saxiixiyey calaa sharti muslim dahabi baa ku waafaqay waxaa kaloo taxsiiniyey tirmidi iyo imaamu nawowi laakiin sanadkiisa waxaa ku jira muxamed ibnu isxaaq oo mudallis ah oo cancaneeyey sidaas daraaddeed baana xadiidku dacfi ugu jira laakiin eh, muxuu ahay qaybta mawquufka ah, qaybta mawquufkii waa xasan oo eh, yani malik ibnu hubayra laakiin qaybta marfuuca baa dacfi ku jira macnaha waan caaishata radi allahu canha can اnabiy sal lla lay slam nabiga qaala wuxuu yidhi maa min ummatin ummadi maa min mayitin mayd oo yusallii ay ku tukanayaan calayhi korkiisa ummatun kooxi ku tukanaysaoo min almuslimiina muslimiinta ka mid a kuwaasoo yabluquuna gaadhaya mi'atan boqol gaadhaya kuwaasoo kulluhum dhammaantood yashfacuuna ay u ergaynayaan lahu isaga yacni u shafeecayaan shafaacada maxaa laga wadaa bimacnaa shafaacada waxa weeye in aad ruuxa codsigiisa gudbiso kaagana aad ku lamaaniso waxaana laga wadaa ilaahay bay u baryayaan way macnaha kulluhum dhammaantood yashfacuuna ay u shafeecayaan lahu isaga oo ilaahay ay u weydiinayaan dembidhaaf iyo khayr ay u weydiinayaan ma jiro mayd noocaasa ah ilaa hadduu jiro shuficuu waa laga shafaaca aqbalaa fiihi dhexdiisa boqol muslimiinta ka mida hadday ku tukadaan una wada ducaynahaya ilahay ducadooda waa uu aqbalaa ilaa shufficuu yani waa laga shafeeca aqbalaa dhexdiisa shafaacada ay u shafeecayaan ilahay waa ka aqbalaa rawa waxaa wariyey axmed baa wariyey wamuslim walnasaa'iyu watirmidiyu wasaxaxa wuuna saxiixiyey saas weeyaan sharti waxaa ah dadkaasi inay dad muslimiin dad muslimiina inay yihiin kan lagu ahlu tawxiid kuwa ku tukanayana inay dad muslimiina yihiin hadduusan ahlu tawxiid ahayn oo gaal yahay dee in lagu tukadaaba khalada in lagu tukadaaba khalada munaafiqii cabdullaahi ibnu ubay ibnu suluul nebigu sal lla lay markuu ku tukaday suuratu tawba waa ka soo degtay walaa tusalli cala axadin minhum maata abadan walaa taqum cala qabrihi inahum kafaruu billah Ah, dib dambe hana ugu tukanin qabrigoodana ha istaagin baa maxaa lagu cileeyey ilaahay bay ku kufriyeen midda kale waa duco salaaddu waa duco ducana gaal looma duceeyo ah, ma kana lلnabiyi wاladiina aamanuu an ystakfiruu lilmushrikiina walow kanuu ulii qurba min bacdi ma tabayana lahum anahum asxaabu ljaxiim markaasaa waxaa laga jawaabay oo nebi ibraahim baa aabbihii oo gaala u duceeyey ilna dadka qaar baa xujaysani soo maa wamaa kaana istikfaaru ibraahiima liabiihi ila can mawcidatin wacadaha iyaah falama tabayana lahu annahu caduwun lillaahi tabara minhu baa layidhi warku halkaasuu kusoo xidhmay ah. nabigeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayh kama fii saxiixi muslim wahayrihi asagoo maka ka tegayoo waxaanu jeedaa madiina ka tegoo maka uu sii socda ayuu qabrigii hooyadii ku leexday oo meel dhexda ah ku yaala marka nabigu sal lay slam waa dul tagay wuu ooyey saxaabadana wuu ka oohiyey marka nebigii oo ilmaynaya arkeen ba ilmeeyeen wuxuu sheegay nabigu sal lay wasalam in uu ilaahay weydiistay inuu hooyadii dhaaf u dalbo loona diiday aayaddaasoo degitaankeediina wa sababa u ahayd marka waxay tilmaamaysaa gaal looma duceeyo waxaa loogu duceeya haddii loo ducaynayo haduu nool yahay ilaahay ha soo hanuuniyo laakiin ilaah u dambidhaaf iyo jannaga iyo ducada meydka maya malaha ayb an ibni cabaasin radi allahu tacala canhu qaala wuxuu uhi samictu waxaan maqlay rasuul allahi sal lay waslam oo qaala maa min rajulin nin ma jiro muslimin muslim ah haweentuna waa la e, oo yamuutu dhimanaya oo fa yaquumu ay istaagayaan calaa janaasatihi korkiisa ay istaagayaan arbacuuna afartan rajulan oo nin kuwaasoo laa yushrikuuna aan wadaajinaynin billaahi alle shay-an aan waxba la wadaajinin ilaahay iyo khalqigiisa aan waxba ka dhexaysiinan wixii ilaah khaas u ahaa iyo waa ilaa hadduu jiro shafacahum ullahu ilaahay baa ka erga aqbala fiihi ninkaa dhexdiisa afartankaas ergadooda iyo ducadooda ilaahay baa ka aqbala rawa axmed baa wariyey oo muslim abu daawuud xadiidkii hore wuxuu ahaa boqol soo kanina afartan isma diidayaan maxaa tirada iskhilaafaysaa waa waxa cilmi usuulka loo yaqaano mafhuumulcadadka mafhuumulcadadkuna waxaa la yidhaahdaa muxuu ahaayey ma aha xuj isma diidayso marka afartankana way ku xasili boqolkana wayba ka sii fiican tahay waa macnuhu waa sidaas sharti waxaa asaan haddaba soo sheegaynay dadka ku tukanayaay ee ducadooda la aqbalayaay inayna mushrikiin ahayn laa yushrikuuna billaahi shaya a waa inay ahlu tawxiid yihiin ilaahay keligii cibaadada u ogol oo aan cid kala baryin oon kaalmo weydiisanin oo aan u gowricin oo aan muxuu ahaayey waxaan isaga cid ahayna qaban karin aan ula cararin isaga cid ahayn aan ula cararin haddiise ruuxu uu mushrik yahayoo shirki galo oo uu kuu erga dalbo kuu duceeyo kugu tukado dee waaba ba maxaa laga yeeli soo ma saas daraaddeed masaladaha in lagu baraarugo waay dadkan qubuurta caabuda ama banneeyaba in dadka dhintay la caabudo oo la baryo oo lagu tawasulo kaalmo la weydiisto waa mushrikiin waay shirki waay waxay ku jiraan shaki ma maadaama ay shirki ku jiraan in muslimiinta amwaaddooda loo geeyoo la yidhaahdo kutukada waa khalad in masaajidooda la geeyoo la yidhaahdo ku tukadana waa khalad ninkii sidoodoo kale ahaayee shirkiyaadkaa ku jiray ha loo geeyo inta badan ba de isagaaban meel kale ogolayn laakiin dadka ahlu tawxiidka in lala aadaayo waa khalad dad badan waxay ku marmarsoonayaan masaajidoodaa meel lagu dhaqa oo meel lagu dhaqa meel kaloo lagu dhaqa le waay muslimkan dad ahlu tawxiidaa la rabaa u duceeyaan laa yushrikuuna billahi shay-an laakiin nin shirki ku jira oo awliye caabudahayo qabri caabudahayo nin dhintay caabudayahay ninkaasi inuu meydku tukado maaha saas laa yushrikuuna billahi shayan ila shafacahum fiih rawahu axmed wa muslim wa abu daawuud laakiin waxaad ogaanaysaa ruuxu noloshiisa hadduu dadka tawxiidka u nusreeyo oo ilaahay xaqiisa u dagaalamo uu yahay ilaahay ku ibtilaynba maayo inuu dad oo noocaasi ay ku tukadaan dad ahlu tawxiida ilaahay u bixiyaa laakiin hadduu noloshiisa uu ahaa uun dad waxaa khuraafaadka iyo shirkiyaadka ka shaqeeya ama meehe aan mowqifkiisaba caddaysaninba hadda marka dambe un waa luu kala jiidanu sida waadada qaarkood ku dhacda وcan anas radi allahu tacala canhu ana nabiya nebigu sal lay waslam wuxuu yidhi maa min muslimin muslim ma jiro oo yamuutu dhimanaya oo fa yashhadu ay u markhaati kacayaan lahu isaga arbacatu abyaatin afar qoys ama afar guri oo min jiiraanihi dariskiisa ka mid ah al adniina ee u dhow ee xiga ilaa haddii uu jiro qaala allaahu alla wuxuu leeyahay qad qabiltu waan aqbalay cilmahum cilmigooda fiihi dhexdiisa aqoonta iyo ogaanshaha ay u leeyihiin waan aqbalay wa ghafartu cilmahum fiihi wixii ay og yihiin oo ay ka og yihiin waan u dhaafay maya ha yacni qad qabiltu cilmahum fiih yacni khayrka ay ku sheegayaan iyo waxay uga markhaati kacayaanay og yihiin taa waan aqbalay buu rabbi leeyahay wanaagga ay u markhaati kacayaan wa hafartu waan dhaafay lahu isaga waxaan u dhaafay maa laa yaclamuuna waxaynan ogayn wixii ka qarsooneen ogeynna ee khalad uu galayna waan u dhaafay markhaati furkaas waxay ogaayeen ay u markhaati furhayaanna waan aqbalay buu rabbi leeyahay tabaaraka wa tacala saas way macnaha bimacnaa wuxuu ahaa wanaagsan dadkii jiiraankiisaah daraskiisabaa markhaatiga furaya marka ruux ahlu salaad ah oo ahlu sadaqa ah dabeecad fiican masaakiinta u roon muxuu ahaay muslim ah ahlu tawxiid ah khayr lagu yaqaanu ah yaa markhaatigaa laga qaadanayaa dadkii xogtiisa hayay kuwaas markhaatigay furaan waa la aqbalaya marka xadiidkaasi sanadkiisu waa daciif waxaa ku jirin la yidhahda mu'amil ibnu ismaaciil baa ku jira oo daciif ah laakiin xadiidku waa saxiix oo shawaahid buu leeyahy waxaa saxiixiyey xaakim calaa sharti muslim dahabina waa ku waafaq waxaa u markhaati kacaya xadiidka saxiixa nebiga sal lla lay waslam janaaza la soo mariyey janaaza la soo mariyey markaasay saxaabadu khayr ku ammaaneen markaasuu nebigu wuxuu yidhi sal lla lay waslam wajabat waa waajibtay haddana mid kalea la soo mariyey shar iyo xumaan bay ku sheegeen markaasuu yidhi wajabat waa waajibtay markaase waxay rasuul ilaahayow tii horena waa waajibtay baad tihi markaan ammaannay ayaa tidhi tan dambana markii wax lagu sheegay way waajibtay baad tihi maxaa waajibay markaasuu nebigu wuxuu uhi sal lay waslam ta hore waad ammaanteenoo janna u waajibtay ta dambana waxbaad ku sheegteenoo waxbaad ka sheegteenoo naar baa waajibtay markhaatiyadii ilaahay oo tihiin waa ah, markhaatigaasaa la qabanaya laakiin markhaatiga ilaahay qabanaya waa tee saas daraaddeed baa meydka marka yani mxuu ahay uu dhinto in xumaantiisa xataa la sheegsheego ma fiicna hadduu xun yahay xataa la sheegsheego markhaatiga la furayo furitaankiisa la qabanayo marka laba sharti waaye ruuxa markhaatigiisa la furayo horta ruuxu waa inuu yahay ruux yaqaana ruuxan uu markhaati kacayo haddii isagoon aqoon inuu iska markhaati kaco waa shahaadatu zuur taas yaa waa markhaati fur been ah alla muxuu khayr badnaa soomaalidu say dhaha iska ammaanaan ruux markuu dhinto ah, waxay dhahaan haddaad ammaan rabtana dhimo haddaad cayr rabtana guursay dhahan kii ugu faajirsanaa noloshiisa maalinkuu dhinto waxaad arkay qolo uun idaacadaha laga warsanahayo wuxuu ahaa kan oo nin kanuu ahaa oo deeqsi buu ahaa oo haliyey buu ahaa oo kanuu ahaa oo alkhayr buu ahaa oo dabeecad fiicna waa ninkii noloshiisaba ku qaatay inuu wax kharibo un waa laiska ammaani marka markhaati furkaasi wax ka soo qaad male adaaba beenaalaaba ya eh marxuumka marxuumka waan soo taasi waa mid oo xogtan aad bixinayso waa inay tahay waxaad ruuxa ka ogtay waa midda labaadi dadkan xogta bixinayaay waa inay dad ahlu khayra yihiin dad muslimiin ahoo ahlukhayra waa inay yihiin laakiin hadday iyaga laftoodu dad kharibanba yihiin dee midkas iyo sidoodo kale khariban unbay u markhaati kacayaan ninkii saalix ahaana wuxuunan ahayn bay dul saarayaan soo adiga hadda haddii eh, culimada muwaxidiinta ee tawxiidka iyo sunnada dadka ugu yeedha haddii qolyaha khuraafada ee shirkiyaadka dadka ugu yeedha la yidhaahdo maxaad ugu markhaati furaysaan maxay dhahayaan ya suufiyada iyo dariiqooyinkooda haddii la yidhahdo wadaaddadan ka warrama balaayo allaha ku rida cadaabkay galayaanu bay dhahayaan soo marka marka yacni markhaati furka la qabanayo ilaahay qabanayo waa dadka markhaati furkoodu sax yahay waay laakiin markhaati fur ama cadaawad ku salaysan ama mehe muxuu ahaayey ruuxa laftiisa markhaatiga furahaya xunba isaga laftiisuba inxiraafsan yahay kan uu ku markhaati furka xun ku samaynayana uu ka gar leeyahay furkaasi wax macno lameh adduunkana lagu qaban maayo aakharana warkeeda iska badaa marka yani waxa weye dawaabid buu leeyahay shahaadada ilaahay uu qabanayo ruuxa loo markhaati furay baabu maa jaaa fi karaahiyati nacyi ah, waxaa ka mid ah gaaladaad arkaysa qaar xataa iska ammaanayo markay dhintaan ah. waxaa ka mida waxyaalaha khaladkaa ee runtii aan saxsanayn afkuna inaga bartay almarxuum fulaan almarxuum fulaan ah. marxuumkii hebel ahaa marxuum mataqaanaa macnaheedu waxay tahy waa kii ilaahay u naxariistay oo maxaa ku ogaysay in ilaahay u naxariistay seed ku ogaateen soo gardarro maaha in ilaahay u naxariista iyo inuu ilaahay cadaabay hawl ilaahay u taallo waay in loo duceeyo la ilaahay ha u naxariisto waa meesheeda waa sax laakiin in loo jasmiyoo loo qiro ilaahay baa u naxariistay almarxuum fulaan sax maaha waana ilaaq khalad a ah waay waana waxyaalaha carabka ku batay waayahan dambe aad u faafay wey maana soomaalidii keliyima xataa carabta carabtu waa saas caalamka almarxuum fulaan baa lagu leeyahy saas gaaladay dhahayaan marxuumkii hebel ahaa oo waaba gaale say yahay soo ma umulcalaa radia allahu tacaala canha xadiidkii fi saxiixi albukhaari markay cumaan ibnu madcuun uu geeriyooday nin saxaabi oo muhaajiri oo qiimo badan buu ahaa radia allahu tacala ku jalnaa markuu geeriyoodey bay waxay uga markhaati kacday u qirtay khayr iyo ilaahay inuu karaameeyey nebigaa maqlay sal alay slam markaasu wuxuu ku yidhi ummulcalaayey maxaa ku ogaysiyey in ilaahay karaameeyey sied ku ogaatay markaasaa waxay tihi rasuul ilaahayow hadduusan ilaahay cumaan ibnu madcuun karaamaynin yaa kaloo uu karaamayn bay tidhi markaasaa wuxuu idhi <laughs> ummulcalaayey anugu khayr baan u rajayn buu yidhi laakiin isaga iska dhaaf anigaan garanaynin wax laygu samayn doono buu nabir sal ly slam somaart isaga iska daayay aniga wax la laygu samayn doono garan maayo fi fii saxiix albukhaari buu ku yaalla soo ma marka marxuum iyo ahlu janno iyo muxuu ahaaye warka aan akhriyayno waa war gardara saas daraaddeed baa ahlusunna waljamaaca madhabkoodu waxa weeyaan ay isku waafaqsan yihiin ruux janno iyo naxariis alle loo qiri karo ma jiro oo nas uusan u qirin saxaabadii iyagoo nool nebigu janno uga markhaati kacay intaa unbaan u qiraynaa soo ma laakiin dadka intooda kale laa nashhadu lahum biljanna ilaahay u naxariistay jannay galeen hawl ilaahay oon faragelinay waaye mas'alatulmarxuum marka ilaaq saxsan maaha laga taxadaro baabu maa jaaa wixii yimid baabuu yahay fii karaahiyati nacyi ku yimid geerida khabarkeeda iyo warkeeda oo aad loo faafiyo oo ruuxii dhintay aad loo ammaano taa karaahiyadeeduu baabu yahay nacyiga waxaa la yidhaahdaa khabarka geerida la yidhahdaa sideedaba ruuxii dhimashadiisii in la sheego ayaa la yidhaahdaa taasaa marka laba u kala baxaysa jaahiliyada islaamka ka hor carabtu miday samayn jireenoo ruuxu markuu dhinto ayaa dad la dirayaa markaasay guryaha ku wareegayaan oo ridaha garaacayaan hebel baa dhintay hebelkii hebel ahaa halyayga ahaa deeqsiga ahaa hebel ahaa kan ah waxbay daldalahayaan magaaladay ku wareegayaan taas waxaa la yidhaahdaa nacyuljaahiliya la dhaha waana midka karaahiyada ah nooca ee nacyiga ah waa in ruuxa dhimashadiisii la wargeliyo ciddii ku tukan lahayd iyo qaraabadiisii iyo ciddii aasi lahayd in sidaa loo wargeliyo oo wargelin keliyata ah taasi mar waajib bay noqotaa marna mustaxab bay noqotaa marna way iska bannaantah nacyiga marka labadaasaa loo kala qaadaya nacyiga karaahiyada marka waa kii jaahiliyadu samayn jirtay oo ruuxu markuu dhinto kadib in la ammaano ammaantiisa la wadwado oo muxuu ahaayey la faafiyo oo idaacadaha iyo telefishinada iyo warkiisa la wado taas wey macnaha can ibni mascuudin radi allahu tacala canhu can nabiyi sal ley waslam qaala wuxuu idhi iyaakum idinkiiyo waxaan u kala digayaa wanacya iyo nacyiga khabarka geerida iyo amaanta meydkaoo laga badbadiyo la buunbuuniyo maxaa yeele faina anacya nacyigu camalu ljaahiliyati jaahiliyada camalkeedii waay yani islaamka ka hor dadkii noolaa iyo dhaqankoodii waay dhaqanka jaahiliyada waay rawaahu tirmidiyu baa wariyey kadalika sidaasuu ku wariyey oo sidee ah marfuuc inuu yahay can mascuud can ah. wa rawaahu wuxuu kaluu ku wariyey mawquufan isagoo ahna wuu oo ibnu sacuud hadalkiisa ah wadakara wuxuuna sheegay tirmidi markuu labadaas yoodba ku wariyey annahu mawquufku asaxu inuu yahay midka saxiixnimada badan xadiidka waxaa laysku haystaa ma marfuuc waa mise mawquuf tirmidi labadaba markuu ku wariyey wuxuu rajaxay xadiidku inuu yahay mawquuf oo cabdullahi bn mascuud ku ama marfuuc ha noqdo ama mawquuf ha noqdee xadiidku waa daciif saas daraaddeed baa sheekh albani caleyh raxmatullahi ku daciifiyey siyaadaana la socoto cabdulaahi bni mascuud radi allahu tacaala canhu ayaa kadib wuxuu idhi wannacyu adaanun bilmayit buuhi nacyiga waxaa la yidhaahdaa meydka oo la cilaamiyo ogeysiis dhimashadiisa dadka la ogeysiiyo wacan xudayfata radi allahu tacaala canhu annahu qaala wuxuu yidhi idaa goortii midtu aan dhinto falaa tu'dinuu ha ogaysiinina bi aniga axadan cidna hay ogeysiinina cidna ha u sheegina geeridayda maxaa yeele innii anugu akhaafu waxaan ka baqayaa an yakuuna inuu noqdo ogeysiiskaasi nacyan inuu noqdaan ka yaabaya arrinkii ah, nacyigii jaahiliga inuu noqdaan ka yaabaya innii aniguna samictu waxaan maqlay rasuululahi sl lay waslam oo yanhaa reebaya caninnacyi khabarka geerida oo la buunbuuniyo oo laga badbadiyo nebigoo reebayaan maqlay buuhi rawa axmed baa wariy wabnumaajah watirmidi wasaxaxa wuu saxiixiyey sanadkiisu waa daciif inqiaac baa ku jira maxaa yeelay bilaal alcabsi nin la yidhaahdo xudayfe ka warinaya muusan ka maqlinin laakiin xadiidka ibnu xajar fi lfatxi buu sanadkiisa ku taxsiininayaa sheekh albaanina xadiidka waa taxsiininaya adiga xadiidku waa xasan lishawaahidi laakiin sanadkiisu waa daciif an ibrahim radi allahu taala an ibrahim ibraahim bn yaziidin inakhaci wey annahu qaala wuxuu yidhi ba'sa dhib ma leh waa mataabic sahiira wa laa ba'sa wax dhiba male idaa goortii maata uu dhinto alrajulu ninku an yu'dana in la ogeysiiyo dhimashadiisa sadiiqahu saaxiibkii wa asxaabahu iyo asxaabtiisii dadkii saaxiibbadii ahaa iyo ehelkiisii iyo in la ogeysiiyo wax dhiba maleh innamaa kana yukrahu waxa uun la kahan jiray buu yidhi oo la dhibsan jiray sharcan an yutaafa in la wareego filmajaalisi meelaha la fadhiisto iyo golayaasha in lagula wareego oo la yidhaahdo war hebelkii hebel haabaa dhintayay war hebel baa kan ahaayay taasaa la karaahaystay buuri fa yuqaalu markaa la yidhaahdo ancaa fulaanan hebel geeridiisii baa khabarkeedii wada hebel baan ka khabar geeraadinaya facala waxaa sameeyey buuhi sidaasi ama ficlu ahli ljaahiliyati waay dadkii jaahiliyada ficilkoodii waay sidaas ra waxaa wariyey saciid baa wariyey saciid musayib waxaandhiisaciid mansuur baan dhihi lahaa yaa sunankiisa ku wariyey cid ka hadasha ma arkin laakiin xaafid ibn xajar fatxulbaari uu ku soo arooriyey waana ka aamusay ayb cabdullahi bn mascuud radi allahu tacala canhu sidoo kale waxaa ka asaxday inuu yidhi annacyu min amri اljaahiliya waana sanad saxiixuu ku sugan yahay aarkaasi ibn abi shaybaana soo saaray sidoo kale cabdullaahi bni curwa ayaa wuxuu ka warinayaa abu hurayra inuu yidhi kaana yu'danu biljanaasati janaasada dadka waa la ogeysiin jiray ama yu'dinu biljanaasa ah, cabdulaahi abu hurayre ruuxu markuu dhinto dadka ayuu u sheegi jiray geeridiisa wuxuu dhihi jiray cabdullaahi dacaa duciya faajaab aw amatun duciyat faajaabat ah, addoon ilaahay baa loo yeedhay oo ajiibay addoon ilaahay baa loo yeedhay oo ajiibtay saasuu dhihi jiray ibn mascuud eh, waxaa la yidhi abu hurayra falaa yaquumu macahu ila alqaliilu minhum dadka uu warka u sheegay in yar oo ka mida unbaa istaagi jirto raaci jirta tabcan aaskii iyo qabanqaabadii iyo bay kala qayb qaadanayaan aarkaasina waa aar saxiixa sidoo kale ibn abi shayba soo saaray bisnaadin saxiix ayb marka eh, waa ogeysiiskaas ogeysiisku hadduusan wax kale la soconin eh, muhimmad iyo maslaxana ay ku jirto wax dhib muhiimaday leeda maslaxana ku jirto dhib male ayib oo nacyiga ee kale waa ka baxaya xaggee laga qaadanaya waxaa laga qaadanaya waan soo marnay xadiidkii muxuu ahaaye najaashi darsigeenna xalay miyu amse habeenor xale naca najaashiya nebigu saxaabada wuxuu u sheegay khabarkii dhimashadii najaashi geeridiisa warkeedii buu saxaabada u sheegay ayb waxay kutusi marka sheegiddaasi keligeed mujaradka inaysan dhib lahayn waxaa kaloo kutusaya xadiidkan wa can anasin radi allahu tacala canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu lahi sal lay slam rasuulku wuxuu yidhi ahada waxaa qaaday alraayata calankii zaydun baa qaaday zayd bnu xaaria xibu rasuuliillah fa usiiba waa la asiibay dhacdadani waa dhacdadii mu'ta waay ah, dagaalkii mu'ta ee saxaabadu ay la la galeen ee raggii hogaamiyeyaasha ahaa ee calanka siday la laayay ayuu xadiidkani ku yimid marka nebiga sal ley wasalam dagaalkii markuu dhacay oo raggaasii la laayay ayaa waxii u yimid oo jibriil baa u soo sheegay warkii loo soo sheegayiyo dagaalkii raggii lagu laayay buu marka saxaabada masaajka uga sheegaya marka wuxuu yidhi akhada waxaa qaaday alraayata calankii zaydun baa qaaday zayd ibnu xaaria waa ninkii markii horeba xilka nebigu u dhiibay fa usiiba waa la asiibayoo waa la dilay uma kadibna ahadaha waxaa qaaday jacfarun jacfar ibn abi aalib baa qaaday fa usiiba isagiina waa la asiibayoo waa la dilay uma kadibna akhadaha waxaa qaaday calankii cabdulaahi bnu rawaaxata baa qaaday fa usiiba waa la asiibay isagiina waa la dilay wa inna caynay rasuulilahi sal lay waslam nebiga labadiisa indhoodna latadrifaani marka ilmay qubanayaan markuu warkaa sheegayo labada indhood ilmaa ka socota nebiga sal lay waslam rag aad u qiimo badan baa meesha ku tagay saddexdaa ninba nebigu sal lay waslam ciidanka markuu dirayay ayuu waxaad moodaa eh, miyaa loo sii sheegay saasuu isaga hoosaysiiyey ciidanka zayd ha hogaamiyo haddii la asiibo jacfar hawga hawsha ha qabto haddii la asiibo cabdulaahi bnu rawaaxa ha qabto saasuu isugu xiji saasay ku hawlgaleen marka ayb uma markaa kadibna akhadahaa waxaa qaaday calanka khaalid ibnulwaliid baa qaaday min hayri imratin isagoon amiir laga dhigin isagoon cidina u dhiibanin ayuu meesha ka qaaday fa futixa lahu markaasaa loo furayoo nasri iyo guul baa la siiyey rawaxa wariyey axmed walbukhaari baa la wariyey bimacnaa saddexdii ninee ciidanka u kala sarraysay markay meesha ka baxeen ciidankii hoggaan la'aan buu ku soo baxay dagaalkiina waa socdaa meeshaasaa marka khaalid isxilqaamayoo isagoo ninna dooranin nebiguna uusan u dhiibin raggii meesha e, joogayna aynan intay isu tageen aynan dooranin ayuu meeshaa ka qaaday calankii isagaa marka ciidankii dagaalgeliyey ilaahayna nasri buu ku siiyey nasriga waxaa laga wadaa goobtii buu qabsaday maaha gaaladu la dagaalamayay buu meesha ka riixayna maaha laakiin ilaahay wuxuu siiyey xeelad uu ku soo badbaadiyey ciidankii farsamuu sameeyey nin ilaahay mawhibe u siiyey buu ahaa ee dagaalka iyo farsamadiis marka farsamuu sameeyey waxoogaa uu ciidamadii ruum aad bay u badnaayeen saxaabaduna waa yaraayeen farsamuu sameeyey uu waxoogaa iyagii ku tusayo in ciidan u soo kordhay ciidankii wuu kala badbedelay kadibna waxoogaa way baqeenoo waxay dh war nimankii gurmad baa u yimid wax yar bay dib u istaageen markay dib u istaageenna ciidankii buu meesha ka soo saaray waa soo laabtay marka fa futixa lahu raggii buu soo badbaadiyey waay sooma waa hadda ka hor sheegnayo ma aha eh, muxuu ahaayey markaad adiga hogaamiye tahay oo muslimiinta aad matalayso ama ciidanka hogaaminayso shahaado raadsada oo isdaadiya oo le'da sax ma aha shahaadadu waa matlab mataalibta ka mida laakiin inta ragga la baaqi yeeli karo waa in la baaqi yeelo meel muslimiintu halis ku jiraan oo ku dhammaanahayaan inaad dib uga saartahay waa guul maxaa guuldarra ah inaad tidhaahdo ku daatoo ku leeda taas waa guuldaro marba haddaad aragto inaadan ku guulaysanaynin dagaalka ragga badbaadi taasaa guul ah macnahaasuu faa'iidaynaya xadiidu ayb waxaa laga faa'iidaysanaya oo hadda loo keenay nebigu sal lla ly waslam iyaga a ah markii la laayay warkoodii wuu soo tabiyey ah, hebel waa la dilay oo hebel waa la dilay oo hebel waa la dilay warkaas nebigaa soo sheegay salawaatu rabbi wasalaamu calayh marka saxaabadii buu u geeri dhacday khabarkeed way marka haddii mujarad uun ay tahay marka khabarkaa la soo gudbinaya dadka loo sheegayo markaasi nacyiga muxaramka maaha nacyuljaahiliyana maaha laakiin nacyuljaahiliga waxay ruuxo la ammaano la buunbuuniyo laga badiyo taasaa nacyuljaahiliga sida inta badan hadda idaacadaha iyo telefishinada iyo laga sameeyo arrin fiican maaha ayb waxaa kaleeto alimaamu shaafici caleyh raxmatullah inaan u tegi doonno ma aqaano baabka isaga nacyuljaahiliga wuxuu ku darayaa imaamu shaafici caleyh raxmatullah kama fi lum kitaabkiisa umka uu ku caddaynaya oo nacyiga jaahiliga ah ka mid ah in eh, muxuu ahaayey meydku markuu dhinto kadib meeshuu ka dhintay iyo gurigii inta laysugu yimaado la fadhiisto oo meeshaas la gabrado sida innagu aan samayno tacsiyada la yidhaha soo maha ah, tacsiyada oo meydku markuu dhinto inta guriga la yimaado raashiin lagu karsado la cuno meeshaasi maalmo la joogo alimaamu shaafici caleyh raxmatullahi wuxuu leeyahay ma'tan baa la yidhaahdaayo nacyigii jaahiligahabay ka mid tahay bal wadaadadeenna weydiiya xaggee ka keeneen meel laga keenay ma jirto tacsiyada waa u tegi doonnaayo nooc tacsiyada ka mida waa bidco waana noocaas nacyigii jaahiligaa bayna ka mid tahay nooc tacsiyada ka midana waa mashruucoo tacsiyada mashruuca waa u tegi doonnaa qaabkee baabu cadadi takbiiraati salaati ljanaasa salaada janaasada takbiiraadkeeda tiradooda salaada janaasada see loo tukan waay ayb qad abata waxaa sugnaaday buu idhi habatat way sugnaatay alarbacu afartii takbiirood afartii allahu akbar way sugnaatay min riwaayati abi hurayra wabni cabaas wa jaabir axaadiista abu hurayre iyo ibnu cabbaas iyo jaabir laga warinayo kulli waxaa ku sugnaatay afar takbiirood in salaada janaasadu afar allahu akbar ay leedahay saddexda xadii midka abu hurayra iyo midka ibn cabbaas bukhaariiyo muslim baa wariyey kan dambe ee jabirna bukhaari baa wariyey ayib way sugan marka marka waxay weeyaan saddex takbiirood waxaan u jeedaa afar takbiirood afar allaahu akbar bay leedahay salaada janaasadu afarta allahu akbar maxaa la akhriyaa waa u tegi inay afar allahu akbar ay tahay oon laga kordhinaynin lagana yaraynaynin ayaa waxaa qaba jumhuurta imaamu maalik iyo shaafici iyo axmed iyo isxaaqba saasay qabaan axaadiistanayna deliishanaya wacan cabdiraxmaan bni abi leyla qaala wuxuu yidhi kaana wuxuu ahaa zayd bnu arqam wuxuu ahaa yukabiru mid takbiirsada calaa janaa'izina janaasooyinkanaga korkooda wuxuu ku takbiirsan jiray arbacan afar buu ku takbiirsan jiray wa innahu isagu kabbara wuu takbiirsaday hamsan shan takbiirood calaa janaazatin janaaso korkeed buu ku takbiirsaday afar baa caan u ahayd oo uu badnaa laakiin maalin buu janaaso shan takbiirood ka dhigay fa sa'altuu markaasaan weydiiyey buuhi fa qaala markaasaa wuxuu yidhi kaana rasuululahi sal lay slam rasuulku wuxuu ahaa yukabiruhaa shanta mid takbiirsaduu ahaan jiray waxaa wariya aljamaacatu baa warisay ila albuhaariya bukhaari mooye ayib halkaas iyaduna maxay xadiidkaa ku sugan in uu nebigu shan takbiirood takbiirsan jiray ayib wacan xudayfata ibn اlyamaan radi allahu tacala canhu annahu isagu sallaa wuu tukaday calaa janaasatin janaaso korkeed buu ku tukaday fakabara markaasuu takbiirsaday hamsan shan buu takbiirsaday uma kadibna iltafata wuu milicsaday wuu aleecay dadkuu jalleecay wey macnaha faqaala wuxuu yidhi maa nasiitu ma halmaamin buu yidhi walaa wahimtu ismana moodsiinnin buu yidhi ma aha inaan shanta halmaan inay iiga dhacday ama ismoodsiis iiga dhacday ma aha buuyidhi walaakin kabbartu waanse takbiirsaday buu yidhi kamaa kabbara nabiyu sal lay slm sidii nebigu ugu takbiirsaday si la mida ah, ah, sallaa markuu calaa janaazatin sallaa xaaluu ku tukaday calaa ama sallaa nebigu waa tukaday calaa janaazatin janaaso korkeed buu ku tukaday fa kabara markaasuu takbiirsaday hamsan shan buu takbiirsaday rawahu axmed baa wariyey kadalika taxaawi baa wariyey fii sharxi lmacaani alaathaar khatiib albaqhdaadi fii taariikhihi sanadkiisuna waa daciif laakiin xadiidku waa saxiixun lighayrihi oo waxaa u markhaati kacaya shanta takbiirood xadiidka hore ee zayd bnu arqam wacan علي radi allahu tacala canhu annahu cali kabbara waa takbiirsaday calaa sahli bni xunayf saxaabigaa isagaa wuxuu ku takbiirsaday ayb wa qaala wuxuuna yidhi lix takbirood buu ku takbiirsaday janaasadiis cali bin abi aalib waay wa qaala wuxuuna yidhi innahu isagu shahida wuxuu xaadiray badran dagaalkii badar buu joogay ragga badar joogay waa rag billad gooniya raggii beder ka qayb galay kii ee beder ka qayb galay wax munaafiqa kuma jirin dhammaantoodna waa dad uun sida loo rajaynayo ahlu janna ah min khiyaari saxaabay ahayn waa kii nebigu sal lay slam dhihi jiray qisadii xaatib bn abi baltaca ah. markuu cumar yidhi rasuulilah aandilo oo intuu waraaq sir ay ku qoran tahay reemaka u diray nabigu waa ki yidhi sal lay yaadan ogayn cumarow inuu ilaahay ree badar daalacday raggii badar ka qayb galay oo uu ku yidhi waxaad doontaan sameeya waan idiin dembi dhaafay marka wuxuu leeyahay ninkani cali wuxuu leeyahay ninkani ree badar buu ahaa raggii badar buu ahaa saas daraaddeed baan lix takbiirood ugu takbiirsaday ayb wa can ilxakam bni cutayba annahu isagu qaala wuxuu yidhi waxay ahaayeen yukabiruuna kuwa takbiirsada calaa ahli badrin ree beder korkooda waxay ku takbiirsan jireen rawa waxaa wariyey saciid ibnu mansuur way fii sunanihi bayhaqi baa kale fii sunan ku wariyey iyo macrifat sunan walaahaar labadaba uu ku wariyey macnaha ayb axaadiistaasi waxay tilmaamaysaa takbiiraadka salaadda janaasada inay ku soo aroortay nusuus kala duwan axaadiistu say u badan tahay una xoog badan tahay saxiixaynkii qeyrkood ku taalla waa afar takbiirood wah sidaasna jumhuurtaa qabta axaadiistan kaleeto waxay sheegaysaa shan inay iyaduna jirto aaaar fara badanoo saxaabada ka suganna waxay ku dartay lixna in la takbiirsado oy saxaabo waaweyn takbiirsadeen halkaasay marka culimmadu isku khilaafeen qaar waxay leehahdeen afartaa lama dhaafin karo afarta wax ka yarna xataa saxaabada qaar bay ka sugantah oo cabdillahi bn cabbaas waxaa ka sugan yani wax weeyaan ibnu mundir aaruu soo saaray biisnaadin saxiix sida ibni xajar uu leeyahy iyo albaani sanad saxiixa waxaa kaga sugan cabdullahi bn cabbaas inuu saddex takbiirood takbiirsaday marka saddexdu xadii marfuuca ma leh laakiin aar saxaabi waay axaadiistu marka u badanta afartayna culimmadu u badan kuwan kale see lagaga jawaabaya marka qaar waxay yidhaahdeen wixii afarta ka badani jawaabay ka bixiyeen qaar waxay yidhaahdeen eh, mxuu ahaaye eh, eh, way horreeyeen qaar waxay yidhahdeen ijmaaca khilaafsan qaarba meel bay mareen culimada qaar ka midana waxay leeyihiin arrintani waa ikhtilaafu tanawuc waa awjuh wada bannaan wey waana sida saxda wey yacni intuba waa bannaanta in afar lagu takbiirsado waa sida badan haddaad mid uun ku gaabsanaysana taa ku gaabso haddaad shan ka dhigtana waa bannaanta haddaad lix ka dhigtana waa banaanta lix wax ka badan ma soo aroorin hadday soo aroortayna waa daciif saas way marka sidaan ku soo marnay oo kale soo garan aadaanka noocyadiisii kala duwanaa ataxiyaadka noocyadiisii kala duwanaa ee muxuua salliga noocyadiisii kala gedisnaa wahaakada waxaa la yidhahdaa ikhtilaafu tanawuc baa la yidhahdaa awjuhdu way wada bannaan tahay wa tanna waa la samayn karaa tanna waa la samayn karaa sidaasi waa sida uu dooranayo sheikhulalbani caleyh raxmatullah bacdu ahlilcilmi waxay qabaan takbiiraadkan siyaadadee afarta ka badani waxaa loo samaynayaa dadka ahlulfadliga ah dadka ahlulfadliga ah ee khayrka siyaadada lagu ogyahay sida cali bn abi aalib radi allahu tacaala canhu ka sugan ree badar wuxuu ku takbiirsan jiray lix takbiirood saxaabada intooda kalena shan buu ka dhigi jiray dadka intiisa kalena afar buu uga dhigi jiray dadka caadigaa ah afar buu uga dhigi jiray saxaabadii nebigana shan saxaabada markuu sii kala qaaday ree badarna lix buu uga dhigi jiray halkaasay culimmada qaarkood ka qaarteen takbiiraadkan siyaadada afarta ka badani waxay u noqonaysaa dadka ahlulfadliga ah baa loo siyaadin karaa waana madhabkaas ka muuqda aarkaas dambe waxaa warinaya axaawi iyo daaraqutni iyo bayhaqi biisnaadin saxiix cali bn abi aalib kaga warinaya macna marka takbiiraadku afartaasaa loo badanya waana laga siyaadin karaa cala araajix oo mxuua ah, imaamku ka siyaadin karaa dadkuna imaamku hadduu ka siyaadiyo way raacayaan dhibna ma laha nacam hmm. maxay ku soo aroray siyaadada haa xadiidka xudayfa fiiri xadiiska xudayfa soynomayaan iyo xadiidka zayd bnu arqam xadiidka zayd bnu arqam shan xadiidka xudayfana waa shan waana xadiis labada waa laba xadiisoo marfuuca marka shanta waa sugan tahay laakiin shanta wixii ka badan lixda baa aaaru saxaaba ah weliba kibaaru bay ka sugan tahay ayb baabu alqira'ati wاlsalaati cala rasuuli اllahi sal lay wslam fiiha wuxuu baabu yahay alqiraa'ati akhrin iyo wsalaati sallin calaa rasuuli illaahi lagu saliyo sal lay wslam fiiha salaada janaasada dhexdeeda afar takbiirood inay yihiin salaada janaasadu ama shan ama lix waa soo marnay laakiin maxaa la akhrinaa waa qur-aan ma lagu ahrinaa salaada janaasada nebiga ma lagu salinaa mise lagu salin maayo sidaa wey masalada baabkan can ibni cabbaasin radi allahu tacala canhuma annahu isagu sallaa wuu tukaday calaa janaasatin korkeed buu ku tukaday faqara'a markaasuu akhriyay bifaatixati alkitaab suuradda faatixada ayuu akhriyay wa qaala wuxuuna yidhi litaclamuu inaad ogaataan darteed baan saar u yeelay annahu isagu min asunnati inuu sunnada ka mid yahay faatixada waxaan u akhriyey faatixatu lkitaab qur-aanka faatixadiisa waxaan u akhriyey litaclamuu inaad ogaataan darteed annahu sunnatun inahu min asunna annahu min asunna inuu ka mid yacni saxaabigu hadduu yidhaahdo min asunna cinda jamaahiiri almuxadisiina walfuqahaa walusuuliyiin min asunna hadduu yidhaahdo bimacnaa waa xadiidka loo yaqaano marfuucun xukman marfuucun xukman marka min asunna ay sunnatu nebiyi waay dariiqadii nebigay ahayd sal lay wasalam in salaada janaasada faatixada lagu ahriyo ayb rawa lbuhaariy baa wariya abu dawud watirmidi wasaxahu wuu saxiixiye wanasaaiyu wa qaala wuxuuna nasaai fiihi dhexdiisa riwaayada nasaai ziyaadanay wadataa faqara'a wuu akhriyey bifaatixati lkitaabi qur'aanka faatixadiisa ayuu akhriyey iyo wa suuratan suurad kale wa jahara wuuna la jahray kor buu u akhriyey falammaa faraqa markuu ka faaruqay oo u dhammeeyey qaala wuxuu idhi sunnatun waa dariiqadii nebiga wa xaqun waana xaq buu yidhi jidkii nebigu sidaasuu ahaa waana xaq ayb xadiidka cabdullaahi bni cabbaas waxaa laga faa'iidaysanayaa salaadda janaasada in faatixada la ahrinayo in faatixada la akhrinayana oy laasim tahayna waa madhabu shaafici wa axmed in badanoo saxaabada iyo taabiciinta ka midana way qabaan ayib in faatixada la akhrinayo salaada janaazada sida loo kala tartiibin doona waa u tegi doonnaa meeshay faatixadu gelayso salligu xaggee gelayaa wahaakada way soo socotaa laakiin faatixada in la akhrinayo ayuu xadiidkani daliil u yahay waxaa kaloo deliishaday xadiidkan culimmada qaarkood oo qaba salaada janaasada qiraa'adeeda waa lala jahrayaa kor baa loo akhrinaya laakiin madhabkaasi waa madhab culimmada badankood aysan qabinoo badankood waxay qabaan qiraa'ada hoos baa loo akhrinayaa xadiidkan cabdulahi bni cabbaasna waxay kaga jawaabeen cabdulaahi wuxuu qiraa'ada kor ugu qaaday dadku barayay wayna bannaan tahay cibaadaad fara badanoo siriya hoos loo akhriyo haddii litacliim loola jeedo in kor loo qaado meelo badan bay ku soo aroortay marka cabdulaahi dadkuu baryay dadkuu baryay wayna fiicanta haddoo kale dadka hadda maala masaajidda ku tukada oo salaada janaasada dadka yani dhintay ku tukada muslimiinta badankood ma yaqaanaan salaada janaasada wax la akhriyo waan hubaataa iyadaa ah, in yar baa in badanoo ka mida bal badankood waxaa laga yaabaa xataa inaysan maydkan wax loogu duceeyo xataa ayna garanayn marka in kor loo qaado oo si ay u bartaan dadku ay ula qabsadaan maqsuudka cabdulahi bn mascuud sida cabdulahi mxuu aha ibni cabaas sidaasuu ahaa bay dadku inuu baray ahay koru qaadidda oo taasaa keentay waxaa kaloo laga qaadanayaa xadiidka oo iyadana faa'iide kale ah faataxada keliya ma ahe inay iyadana mashruuc tahay oy bannaan tahay faataxada inta la akhriyo in haddana suurad lagu dari karo jumhuurtu ma qabaan laakiin xadiiska hadday ku sugan tahay waa saxiix saas man lanna xadiiska nebigu sal lay slam sida imaamu shaafici uu yidhi xadiidka nebigu sal lay slam waa xujo mustaqil ah hadduu sugnaado sheekh hebel ma uma baahna saas man marba hadduu sugan yahay waa lagu camalfali karaa faatixada la suuradna waa lagu dari karaa way bannaanta ayb wacan abi umaamata ibnu sahlin ah, waxaa masalada khilaafsan qiraa'ada maalik iyo abu xaniifa iyo waxay leeyihiin waxba lama ahrinayo qur-aan oo lagu ahrinayo salaada janaasada ma waxay leeyihiin waa un baa la ammaani lagu sallin meydkana waa loo ducaynaa laakiin wax qur'aan ah oo salaatuljanaaza lagu ahrin ma jirto madhabka a'immadaas waay saas way macna ayib yacni xanafiyada iyo maalikiyada iyo qur ma akhriyaan janaasada way takbiirsadaan takbiiraadkan hadda soo sheegaynay ama ha ama ha laakiin qur-aan maayaan ayb waxay deliishanayaan eh, mxuu ahay axaadiistanaa radinaysa axaadiistan baa madhabkooda radinaysa wa can abi umaamata ibnu sahlin annahu ahbarahu waxaa u warramay rajulu nin baa u warramay oo min asxaabi nebiy nebiga saxaabadiisa ka mida sal lay waslam wuxuu u sheegay anna sunnata dariiqadii nebigu sal lay slam fi salaati salaada dhexeeda cala aljanaasati lagu tukado an yukabira waa inuu takbiirsado alimaamu imaamku inuu takbiirsado inuu imaamku allahu akbar yidhaahdo waa tii salaada lagu galay wa uma kadibna yaqra' inuu ahriyo ama yaqra'u uu ahrinayaa bifaatixati lkitaab faatixada kitaabku ahrinaya waa faatixada qur-aankeeda bacda atakbiirati aluulaa allahu akbarta ugu horaysa gadaasheeda wuxuu ahrinayaa faatixada ayb siran si qarsoodiya buu u ahrinayaa fii nafsihi naftiisa dhexdeeda bimacnaa isaga unbaa uun gudhiisa akhrisanayo uu qarsan mooye kor u qaadi maayo dadka maqashiin maayo siran fii nafsihi uma markaa kadib yusallii wuu sallinayaa cala nabiy nebiguu ku sallinaya sal lay waslam bimacnaa meeshaa waxaa ku jirta markuu faatixada dhammeeyo kadib yuu takbiirsanayaa haddana waa takbiirtii labaad waay allahu akbar kadibna nebiguu ku sallinaya sal lay waslam salliga halkaas ku soo arooray siiqo gooni ah ama qaab gooniyoo soo arooray ma jiro saas daraaddeed waxaa dib loogu noqonayaa saxaabadu markay yidhaahdaan kayfa nusalli calayka markay dhaheen toddobadii noocee uu salliga u baray taasaa lagu laabanaya salaada markii ataxiyaadka laga baxo qaabkii loogu sallin jiray salligii ibraahiimiga ahaa iyo kuwii soo arooray kuwa umbaa lagu laabanaya amaa janaasada salli gooniya siiqa gooniya kuma soo aroorinoo salligaa ah macnaha uma kadibna yusalli wuu ku salinaya cala nabiy nebiguu ku salinaya sal lay slam wayukhlisu wuu u gooni yeelayaa adducaaa ducadii buu u gooni yeelayaa fi takbiiraati allahu akbaryaalka dhexdooda takbiiraadka dhexdoodana meydkuu ugu ducaynaya oo ducada u gooni yeelaya waa u tegi doonaa baabka soo socda ikhlaasu ducaa'i lilmayit laga wadaa waxaa laga wadaa duca isaga ku gooni oon lala wadaagaynin in loogu duceeyo waa macno macno labaadna waa dhici kartaa in laga wado si ikhlaas iyo qalbigaagoo jooga ah ugu duceey sidaana waa imaamulmanaawi baa maraya xaafidulmanaawi ayb walaa yaqra'u ma akhrinayo buuhi fii shayin shay dhexdii oo minhunna takbiiraadka ka mida ah. waxba ahrin maayo takbiiraadka faatixada ka dambeeya qur-aan ahrin maayo ayb uma kadibna yusalimu wuu salaamo naqsan siran si qarsoodi ah fii nafsihi naftiisa dhexdeed kadibna wuu salaamo naqsan salaamo naqsi uusan dadka maqashiinayn rawahu shaaficiyu baa wariyay fii musnadihi sidoo kale bayhaqi baa soo saaray fi lkubra xadiidku waa xadiid saxiixa wey ama xasana ayb ibnu jaaruud baa sidoo kale soo saaray biisnaadin saxiix sida uu leeyahay asheekh abu isxaaq alxuwayni xaakim baa saxiixiyey calaa sharti ibn xajarna wuxuu leeyahay sanadkiisu waa saxiix xadiikaasi waa xadiidka asalka u ah salaada janaasada iyo qaabka loo tukado iyo sida wax loo kala hormarinayo saas maanaa isaga iyo alfaadiisa asal ah waana faatixada allahu akbarta ugu horraysa faatixada ku xigta faatixada marka la dhameeyo haddana allahu akbartii labaad salligaa ka dambeeya allahu akbartii saddexaad baa ku xigta maydkaa loo ducaynaya marka ducada la dhameeyo allahu akbartii afraad wey wixii intaa ka dambeeyana waa salaamo naqsi iyo salaada ka bixitaankeeda arbaca takbiiraat saasay ku imaanaysa ayb wacan fudaalata bni abi umayata sidaas inay tahay waa madhabka imaamu shaafici iyo axmed iyo keyrkood baa qaba salliga waa lala wadaagaa oo abu xaniifiya maaligii sidoo kale salliga way qabaan ayb wacan fudaalata bni abi umayata qaala wuxuu qara'a wuxuu akhriyey alladii kii sallaa ku tukaday calaa abi bakrin wa cumara cumar iyo abubakar korkooda ruuxii ku tukaday wuxuu akhriyey bifaatixati lkitaabi faatixada kitaabka ayuu ahriyay rawahu lbukhaariyu baa wariyay fii taariikhihi ayb xadiikaasi waxaa kaloo inoo faa'iideeyey yani faatixada in hoos loo akhrinayo waana sida ay jumhuur ahlilcilmi qabaan bal alimaam ibnu qudaama wuxuu leeyahay wax khilaafa ma ogi culimmada dhexdooda in faatixada salaada janaasada hoos loo ahrinayo khilaaf waa jira laakiin jumhuurtaa qabta ayb xadiidka cabdillahi bni cabbaasna waan soo sheegnay ee hore inay kaga jawaabeen wuxuu kor ula jahray waxay ahayd dadku barayay waa masalo masalada labaad ee xadiidka waxaa kaloo uu faa'iidaynayaa salaamo naqsiga marka laga baxayo salaada janaasada assalaamu calaykumta in hoos loo dhaho siran fi nafsihi baa iyadana ku timi sidaasina waa sida sidoo kale jumhuur ahlicilmi ay qabaan culimmada badankood sidaasay qabaan qaarna ijmac bayba soo guurinayaan laakiin ijmaacu sax ma ahoo saxaabadii qaar ka mid ee waxaa ka sugan bayhaqi wuxuu soo saaray sanad saxiixa cabdilaahi bni cumarna uu ka warinaya kaana idaa sallaa cala aljanaa'izi yusallimu xataa yusmica man yaliihi janaasooyinka cabdulahi bni cumar markuu ku tukanayo salaamo naqsiga markuu salaada ka baxayo salaamo naqsanayo cidda ku xigta buu maqashin jiray salaamo naqsiga markii kor yara qaadi jiray way adiga waxa weeye in la siraysto hoos loo dhigo ayaa waxay tahay sunnada ah naqsiga ayib su-aal baase dadkii kugu taba tukanaya inaad ka baxday say ku garanaya soo ma dee way is arkayaan waay adiga markaad salaada ka baxdo soo kuwii kugu xigayna ka bixi maayaan kuwa kaleetana way ka baxayaan laakiin imtixaan wuxuu ka joogaa kuwa meelo kore saaran oon uba jeedinba jamacadii saas way marka haddii ay timaaddo in dadka ayna qaar kamida aynan arkaynin jamaacada oo looga baqayaba inay wareeraan ama garan waayaan salaaddii in laga baxo lilmaslaxa markaa kor waa loogu qaadi karaa saasmanyani waxa weye cabdulaahi bni cumar waa kaas maqashina lakiin asalku in la siraysta masalada kale waxa weeyaan ee iyadana xusida mudan ee takbiiraadka allahu akbarta salaada janaazada korma loo qaadaya gacmaha mise gacmaha kor loo qaadi maayo midda ugu horraysa ee salaada lagu gelayo in kor loo qaadayo waa laysla ogolyay laakiin saddexda ka dambaysa ama afarta ka dambaysa kuwaasaa laysku khilaafsan yahay kor ma u qaadaysaa gacanta mise adigoo gacantu meeshanuun kuu saaran tahay baad takbiirsanaysaa ayb in kor loo qaadayo afarta takbiiroodba gacmaha kor loo qaadayo sida salaadaha kaleba ayaa waxaa qaba alimaamu zuhri awsaaci shaafici isxaaq ibnulmundir iyo kayrkiina way dooranayaan waxayna deliishanayaan cabdulaahi bni cumar radi allahu tacala canhu waxaa ka sugan kamaa cinda albayhaqi bisanadin saxiix ibn xajar iyo albaaniba siday leeyihiin waxaa ka sugan inuu salaada janaasada takbiiraadkeedoo dhan gacanta kor u qaadi jiray labada gacmood inuu kor u qaadi jiray cabdulahi bni cumar bay ka sugantahay ayb bal intaa kliya ma aha intaa keliya ma aha sidoo kaleeto cabdulaahi bni cabbaas cabdilaahi bni cabaas baa isagana laga warinaya oo ibni xajar uu leeyahay biisnaadin saxiix isagana way ka sugan tahay inuu gacmaha kor u qaadi jiray masaladu fahmo xadiid marfuucoo nebiga gaadhsiisan inuu gacmaha kor u qaadi jiray iyo inuusan qaadi jirin ma soo aroorin waxa yimid waa aaaar saxaabada ka timid aahaartaas saxaabaday qaarna qaateen qaarna ay u arkeen inaysan xujo ahayn masaladu halkaasay ku salaysantah sheekh albaani cali raxmatullah wuxuu leeyahay aharka cabdilaahi ibni cumar ninkii u arka inuu xukmu rafci leeyahay oo saa ugu camal fala laa ba'sa ayib adiga masaladu masalo dhiba ma leh masalo dhible maaha mar haddii masalada eh, muxuu ahay ma'hadkeeda iyo daliilkeedu uu mukhtalaf yahay fuqahaduna ku kala aragti baddelan yihiin haddaad kor u qaadana dhib ma leh haddaad iska daysana dhib ma leh anigana waxaa ila xoog badan maadaama ay saxaabada qaarkood ka sugan tahay in kor loo qaado wax khilaafsanoo saxaabadana aan la haynin saasaa ila fiican ayb qolyaha leh kor loo qaadi maayo axaadiis bay deliishanayaan ibnu cabbaas iyo abu hurayre laga warinayoo daciifa saas way macnaha inaan kor loo qaadaynin oo meesheeda gacanta loo daynayana waa madhabu taa'ifa min ahli oo abu xaniifa qaba waxaana doortay shawkani iyo ibni xasmi iyo sheikh albani iyaa dooranaya masaladaas marka iyaduna sidaas weeyaan waxaa soo hadhay oo iyadana xusid mudan inaan raacinno salaamo naqsiga salaada janaazada marka laga salaamo naqsanayo ma laga baxayo ma hal salaamo naqsi bay leedahay mise laba salaamo naqsi labaduba waa bannaanta dhanka midigtaa keliya in loo salaamo naqsado oo intaa lagu kaaftoomo waa bannaanta in sida salaadaha kale labada dhinacba loo salaamo naqsadana waa bannaantah tan dambe oo labada dhinacba in loo salaamo naqsan karo bidigta iyo bidixda waxay ku sugan tahay xadiidka cabdulahi bn mascuud cinda albayhaqi biisnaadin xasan albaniya imaam nawowi baa taxsiininaya yani waxa kaana yusallimu tasliima asala salaada salaama naqsigoodoo kaluu salaama naqsan jiray xadiidka waxaa laga faa'idaysan labada dhinacba in loo salaamo naqsan karo in hal dhinac oo keliya sidaana waxaa qaba in labada dhinacba loo salaamo naqsado xanafiyada iyo shaaficiyada iyo axmed fii riwaaya hal salaama naqsi in lagu gaabsadana waa la heli karaa oo iyadana waxay ku soo aroortay xadiiu abi hurayra cinda daara qutni waalxaakim waalbayhaqi sanadkiisa sheekh albaani baa taxsiininaya in hal salaama naqsi lagu gaabsadana waa madhabu axmed fi lmashhuuri canhu axmed madhabkiisa sida caankaa ah. marka eh, masaladaana in sidaa la ogaaday u baahanta oo dadka qaarkood baa waxay u qaateen maadaama ay caan baxday taqriiban xaramaynka iyaa laga keenay oo hal salaama naqsiyun in lagu gaabsado taasaa caan baxday waana madhabka imaam axmed baan idhi fi lmashhuuri canhu maadaama taas uun dadku ay arkeen waxaa laga yaabaa alabatulcilmiga qaarkood bal culimmada qaarkood inayba u qaataan labada dhinacoo loo salaamo naqsado inay bidca ah, marka bidca labadu waa bannaanta ama sidan yeel ama sidan yeel labaduba waa bannaan yihiin hada wabilahi towfiiq a ah waa su-aal muhima weeye su-aashii waxa weeye waa kaan soo sheegnay in nebiga sal lay wasalam qabriga hooyadii markuu sii maray in loo diiday inuu ilaahay dembidhaaf u weydiiyo kadibna ilmeeyey xajigu wuxuu weydiinayaa nebiga hooyadii maxay ahayd jawaabtu waxay ahayd gaalnimay ku dhimatay inay gaalnimo ku dhimatayna xadiidkaasaa ku cad nebigana loo diiday inuu ilaahay dhaaf u weydiiyo hooyadii keliya ma ahe aabbihiina gaalnimuu ku dhintay oo xadiidka isagana fii saxiixi muslim baa sheegaya oo nebiga sal lla lay wasalam uu yidhi inna abii wa abaaka fi nnaar nin buu ku lahaa aabbahay iyo aabbahaaba naartay ku jiraan dadka qaar baa laga yaabaa inay arrintaas waxoogaa ay liqi kari waayaan soo maa oo yidhaahdaan oo see baa nebiga labadiisii waalid ilaahay tabaaraka wa tacaala sideedaba waxaad ogaanaysaa adoonka wuxuu kula xisaabtamaa caqiidadiisa iyo camalkiisa laakiin nebi buu dhalay iyo sheekh buu dhalay iyo shariif bay xaas u tahay iyo aabbihii baa wanaagsanaa miisaankaas ilaahay agtiisa kama socdo soo saas maa waxaad ku qaadan kartaa nebiyullaahi ibraahim calayhi wacalaa nabiyina salaatu wasalaam khaliil uraxmaan qur-aanka kariimkaa sheegay aabbihii inuu gaal ahaa naartana gelayo soo saas maa nebiyullaahi nuux ululcasmiguu ka mid yahay shanta ambiyada ugu fadli badan buu ka mid yahay haddana wiilkiisii waxa lagu yidhi innahu laysa min ahlika innahu camalun hayru saalix baa layidhi eelkaagii ma aha gaal buu ahaa waana la halaagay naartuna galaya soo ma nebiyullaahi luut iyo nebiyullaahi nuux labadoodii xaas kaanataa taxta cabdayni min cibaadina saalixayn fakhaanataahumaa falam yuqniyaa canhumaa min allahi shayan shay-an qaar nebiyadana qaar baa naarta lagu guray maxaa loogu guray calayshaani caqiidadoodaa fasaadsanayd marka marba hadduu nasku sugnaado naxnu maca annas hadday aayaddu ay sheegto naxnu maca alaaya xadiidka nebigu hadduu ku asaxo naxnu maca xadiidi nebiy sal lla alay wasalam laakiin say ku dhici kartaa dee saasay noqotay maadaa ilaahay la doodi mise nebi maxamed baad la doodi soo maha rag baa aad isugu dayey inay wax raadiyaan sida siyuuti oo kale baxi buu ka qoray oo aad isugu taxallujiyey inuu yidhaahdo gaalnimay ku dhinteen laakiin waa la soo nooleeyo dib inta loogu soo nooleeyey bay rumeeyeen tacasuf iyo meelo qardadax fara badan bay ragga qaarkood gelisay baashu wadaaddo badanna waxay gelisay inayba axaadiista saxaaxa ku sugan inkiraan oy qur iyo axaadiista isku garaacaan calashaani inay qaadan la'yihiin seebaa nebiga labadiisii waalidnaar naar ku gelayaan qaadasho la'aan inay axaadiista u inkiraan marka adeer masaladu saas ma fahamte hay baark allah